bilowgii adduunyada barabtankii bilowda bilowgii adduunyada barabtankii bilowda barbardhac iyo badin baafi kale lowhaa barbardhac iyo badin baafi kale lowhaa bilowgii adduunyada baratankii bilowda bilowgii adduunyada baratankii bilowda barbardhac iyo badin wacana wanaagsan dhegaystayaal waxaad ku soo dhowaataan barnaamijka ciyaaraha duuro xilligan oo kale ka dhagaysataan k nn magaalada muqdisho ismaqal wanaagsan waa khamiis toddoada sebteembar ka wararkan maanta kugu hayna barnaamijka ciyaaraha waxaa qaybka noqon doona christiaano ronaldo oo laga reebay liiska abaalmarinta balondiorka markii ugu horeysay labaatan sano kadib markii lasoo saaray amase la shaaciyey xidigaha u tartamaya abaalmarinta balondiorka waxaa kaloo maqli doontaan naadiga al-itihaad oo go-aankii ugu dambeeyey ka gaartay xiisaha ay qabto xidig reer masar iyo kooxda liverpool maxamed saalax bayer munig oo u dhaqaaqaysa saxiixa ciyaaryahanka jadon sanjo sidoo kale waxaan idiin soo gudbin doonaa kulamada laga ciyaari doona maanta tartanka yuurowga oo kulamo xiisale laga ciyaari doona isreebreebkiisa wararkaas iyo wararkii suuqa ayaa qeyb ka ah barnaamijka mar kale soo dhowaada waa tahay saaxiibada barnaamijkeena ayaan u gudagelaynaa qeybihiisa ugu horeeya hadii aan ku hormarno waxaa jira kulamo xiise leh oo laga ciyaaraya tartanka yuurowga waxaana qeybka ah kulamo dhexmari doona xulka qaranka faransiiska oo la ciyaari doona irelan sidoo kale serbiya hungari ayaa wada ciyaari doona netherlandna waxay la ciyaari doontaa griiga denmarkna waxay la ciyaareysaa san marino sidoo kale kulamada laga ciyaaraya maanta waxaa qeyb ka ah kazakhstan iyo weliba fiinland oo wada ciyaari doona liswenia iyo montenegro albaniya way ciyaareysaa xulka qaranka poland asna wuxuu la ciyaarayaa xulka lagu magacaabo for islandi kulamadaas ayaana maanta qeyb ka ah kulamada laga ciyaari doono isreebreebka tartanka yuurowga hadaan eegno majalada faransa football ayaa si rasmia ah waxay usoo saartay liiska xidigaha u tartami doona abaalmarinta balondeorka sanadka ka xidiga lagu magacaabo luka modrig oo difaacanaya abaalmarinta ayaana hogaaminaya xidigaha u tartamaya abaalmarinta sanadkani ayaa waxay kaliyihiinba miisi iyo halan embabe benzema saalax ayaa maaragta abaalmarinta u tartamaya benzema ayaa qeybka ah oo sanadkii u dambeeyay abaalmarintan ku guuleystay sidoo kale xidigahan ayaa waxaaba qayb ka yihiinba joska kafaar diol oo manchester city u ciyaaray iyo xulka croatia jamaal musaila bayer monja u ciyaara iyo xulka qaranka jarmalka onana manchester united iyo cameroon krim bensema al-itihaad iyo faransa maxamed saalax liverpool iyo egypti bukayo saaka naadiga arsenal iyo xulka qaranka england ayuu u ciyaaraa kevin debron ayaa qayb qeybka ah xidiga u sharaxan abaalmarintaasi waxa uuna ciyaaraa kooxda manchester city iyo xulka qaranka beljimka billingham oo real madrid iyo weliba england ayaa qeybka ah kulamowaani ayaa ku jira b s g ayuu u ciyaaraa bernardo silva manchester city bortuqal xidigahaas ayaa qeybka xidigaha ku soo baxay abaalmarintani xitaa waxaa ku jira emiliano martines goolhayihii argentiin iyo waliba kooxda astonvilla ayaa qeybka xidigaha maaragtay u safan aynu tartamidda abaalmarinta bolondoor ruben dias oo manchester city u ciyaaray iyo argentiin waa burtuqaal ayaa qayb ka ah odegaad xidiga lagu magacaabo kooxda arsenal iyo weliba xulka qaranka norway ayaa abaalmarintan xidigaha u safan ku jiro odegaad iyo sidoo kale xidiga lagu magacaabo elgay gundogan oo barcelona iyo jarmalka ayaa qaybka ah. waxaa sidoo kale ku jira goolahaya yaasiin bono oo alhilaal u ciyaara iyo xulka qaranka morocco alfarisa qaybka ah argentina manchester city u ciyaara venicius junior ayaa ku jiro oo real madrid iyo weliba baraasiil rodri oo manchester city iyo weli waxaa ku jiro oo baraasiil ka socda haddana waxaa qaybka ah abaalmarintan xidigaha u tartamaya rodri waa manchester city sbain antoni grisman ayaa qaybka ah atletica madrid ayuu u ciyaaray iyo xulka qaranka faransiiska leonel messi oo abaalmarintan loo saadaalinayaa sanadkan inuu ku guuleysan karo ayaa qayb ka ah leonel misi sanadkii lasoo dhaafay waa asagii ku guuleystay koobkii adduunka ee labadakunlabaataniylabada haatan waxa u ciyaaraa inter miyaami iyo xulka qaranka argentiin abaalmarintaana sanadkan waxaaba loo saadaalinayaa miisi inuu ku guulaysan karo inkastoo halanna sidoo kale aad loogu saadaalinaya abaalmarintan erlin halan sanadkan xidig ugu goolasha badan oo noqday sidoo kale waxa uu qaaday saddex koob oo kala duwan haddii lagu dara xitaa koobkiisa fili ay ka qaadayeen afar koob ayuu ku guuleystay erlin halan waana xidig kale oo loo saadaalinayaba abaalmarintani inuu ku guuleysan karo abaalmarinta xidigaha u sharaxan waxaa qayb ka ah Lewandowski, Barcelona iyo weliba xulka qaranka Poland Kiminje ayaa ku jira kooxda Napoli iyo weliba South Korea ayuu u ciyaaraa Luka Madrid Real Madrid iyo Croatia Kylian Mbappe waa xidig kale oo sanadkaasna u tartamayaba abaalmarinta balondoorka xulka Faransa ayuuna u ciyaaraa osemhen ayaa qayb ka ah napoli ayuu u ciyaaraa iyo weliba nigeria harri kin oo bayer munij iyo xulka qaranka englandna abaalmarintan xiddigaha u sharaxan ayuu qayb ka yahay waxaana la soo saaray ama la shaaciyey liiska xiddigaha u tartami doona abaalmarinta balondiyoorka labada kun saddex iyo labaatanka waxaad tahay saaxiibada weli waxaad dhagaysanaysaan barnaamijka ciyaaraha kenyan ayuu idinkaga imaanayaa ee markaana haddaan eegno christiano ronaldo ayaa laga reebay liiska abaalmarinta xidigaha u tartamaya balondiorka markii ugu horeysay muddo labaatan sano ah ciyaaryahanka ronaldo ayaa waxaa la leeyahay in abaalmarintan laga waayo waxaa ugu dambeysay labada xidiga kooxda al nasar iyo xulka qaranka burtuqaal christiano ronaldo ayaana laga reebay liiska xidigaha u tartamaya balondiyoorka majalada france football ayaana waxay soo saartayba liiska soddonka xidig ee u tartamaya abaalmarinta xidiga ugu fiican ee balondiyoorka christiaano ronaldo ayaana markii ugu horeysay laga reebay liiskan xidigaha u tartamayaba abaalmarinta xidiga ugu fiican sanadka tan iyo labada kun sanadkii labada ayay ahayd markii ugu dambeysay ee uuna christiaano ronaldo kasoo muuqan liiska xidigaha u tartamaya abaalmarintan ronaldo ayaana waxauu ka ciyaaraa haatan horyaalka sacuudi carabiya wuxuuna waayeyba booskiisii abaalmarinta ee ugu qaalisaneydba ronaldo ayaana haatan wuxuu haystaaba shan kamida ah abaalmarinta balondeorka halka miisi oo inta badan ronaldo miisi yaa laisbarbar dhigaayo oo miisi haysto toddobo sanadkana laleeyahay mise waxauba u socon karaaba tii sideedaad ronaldo in laga waayo xidigaha u tartamaya amase tartamayaasha balondeorka waa tan iyo labada u dambeysay in ronaldo laga waayo labaatan sanooo xiriira ronaldo sanad kasta waa uu kusoo baxayeyba xidigaha liiska maragta xidiga ugu qaalisan waa xidiga ugu muhiimsan amaba xidiga ugu fiican sanadka ee balondeorka markaasi la guddoonsiiyo muddo labaatan sanaha ronaldo lenab uu ka ahaa oo si xiriira ayuu uga soo muuqan jiray balse abaalmarintan sanadkan waxaa la leeyahay tartanka kumaba jiro christiaano ronaldo dhanka kale haddaan eegno kooxda kubadda cagta mayer mulich ayaa waxaa la sheegayaaba inay isha ku hayso markaani xidiga u ciyaara kooxda manchester united jadon sanjo waxaana laga yaabaaba inay u dhaqaaqda marka la gaaro suuqa bisha janawari sanjo ayaa sidaas ka cadba waxa uu ka tegayaaba kooxda kubadda cagta manchester united xidigani united-ka ayaana waxay u muuqataaba inay ugu dambeyntii kala dhammaadeen islamarkaana uusan diyaar u ahaynba sanjo inuu sii joogo manchester united halka unitedna aysan rabinba xidigan inay sii haystaan Bayern Munich ayaana haatan qiimo jaban ku dooneysa inay gacanta ugu dhigto saxiixa xidiga ku fashilmay Manchester United ee Sancho Cristante ayaana waxaa la leeyahay waxay diyaar u tahayba inay iska dirto ciyaaryahankan cid alaale cidii qaadanaysaba diyaaray u tahay inay iska fasaxdo Sancho ayaana wuxuu aad ugu dhibaatoonayaaba kooxda kubadda cagta Manchester United iyadoo xiddi gaaban uu kooxda kusoo biirayba kii haatanna manchester united waxay u muuqataaba inay isfahmi waayeen islamarkaana inuu jawiga badasho ayuu doonayaa sanjo xidigan ayaana haatan si xiriira waxa uusan tababaraha lagu magacaabo erigtanhaag ayaana si cad u sheegay in xidigan uusan rabin inuu kooxda sii joogo byr munig ayaana haatan si fiican waxaa laleeyahay waxay u garoonaysaaba qaabka ama waxqabadka sanjo iyadoo horyaalka bundesliigaha oo xidigan horey uga soo ciyaaray bsv naadiga lagu magacaabo ayuu la soo ciyaari jiray xidigan waa naadiga bulshada dortmund b v b la yiraahdo ayuu u joogi jiray xidigan lagu magacaabo sanjo horyaalka bundesliigahana si fiican ayuu yaqaanaha la leeyahay sanjo marka waxa macquulaba sanjo inuu aado dhankaasi horyaalka bundesliga dalka jarmalka bayer munij ayaana haatan u gacan xilli sidoo kale shaki laga qabay inuu aadi karo horyaalka sacuudi carabiya waxaa shax laga sameeyey saxiixyadii ugu qaalisanaa ee suuqa kaliibsiga laga sameeyey xagaagani iyagoo kooxa badan sanadkan ee lacaga aada u fara badan ku bixiyeen suuqa kaliibsiga ciyaartooyga saxiixyo badan ayaana baanka loo jebiyey si kooxaha ee loogu soo daro kooxo ay ka mid yihiin arsenal iyo sidoo kale chelsia ayaa suuqan lacaga dhowra ah ku bixiyeen iyadoo manchester cityna shaxda ay haatan ku leedahay laba xidig halka kooxda manchester united-na shaxdan laba xidig kaga soo muuqdeen kooxaha astonvilla liverpool tottenham ayaana shaxdan ku leh midna hal xidig goolhaye waxaa looga dhigay andronana konton iyo laba dhibic konton malyan ee man united ku heshay xidigaani daafacyada waxaa ka mid ah kafaardiyool oo sagaashan milyan ku fadhiya timbar oo afartana iyo xidiga lagu magacaabo fandefeen oo afartan milyana riis ayaa sidoo kale wuxuu ku jiraaba xidigahan ama shaxdan kusoo baxay boqol milyan ayay digland rice kasoo bixda kooxda arsenal kasaayado ayaa qeyb ka ah oo chelsia kasaayada boqol lix iyo toban milyan ayay kasoo bixda kooxda kubada cagta ee bluis waxaa shaaxdan kusoo baxay ciyaaryahanka lagu magacaabo sabaslaay oo toddobaatan milyan ugu fadhiya liverpool hafartis toddobaatan shan milyan waa kooxda ganars doku ayaa qeyb ka ah kooxda manchester cityna lixdan milyan ayuu xidigaani ugu fadhiyaa xidiga lagu magacaabo diyaabi ayaa ku jira kontii shan milyan sidoo kale waxaa shaxdan qeyb ka ah ciyaaryahanka lagu magacaabo Haaland kaasoo toddobaatan iyo shan milyan ugu fadhiya kooxda kubadda cagta Manchester United Manchester ayaana shaxdan waxay ku yeelata laba xidig halka Arsenalna ay ku leedahay saddex xidig Timber, Declan Rice iyo weliba Kai Havertz Man city laba ka soo muuqatay halka chelsea ay shaxdan ku yeelatayba hal xidig ciyaartooydaas ayaana suuqan waxaaba loo arkaa amaba ay yihiinba xaddigihii ugu qaalisanaa ee suuqanka liibsiga gacanta ay kusoo dhigeen kooxahaasi amaba kooxaha bermer liiga kooxda reer sacuudi ee lagu magacaabo al-itihaad ayaa markaa waxay go-aan kama ka gaartay maxamed saalax hadii waxayna ku fashilantaa laleeyahayba inay dhammaystiraan saxiixa maxamed saalax intii uu furnaa suuqa kaliibsiga ciyaartoyda iyadoo la sheegay in kooxda al-itihaad ay si aad u dooneysay inay ciyaaryahanka reer masar gacanta ugu soo dhigto balse taasi waa u suurageli weysa ayaa laleeyahay saalax ayaana waxaaba laleeyahayba waxay soo bandhigtay lacag gaaraysa boqoliyo konton milyan si ay uga qaadato kooxda lagu magacaabo liverpool ilaa iyo dalabka waxay gaarsiisay naadiga al-itihaad laba boqol oo milyan inay ka gudbisaba saalax balse riidhis ayaa dalabkaasi si cad waxay u sheegtayba inaysan dooneen maxamed saalaxna uusan iib ahayn saalax ayaana wuxuu muhiim ka yahayba kooxda liverpool marka la joogo isagoo haatan u dhaliyay laba gool halkuu laba kalena caawiyo ka noqday afartii kulan oo laga ciyaaray horyaalka bermerlig islamarkaana naadiga liverpool ay ciyaartay liverpool ayaana marnaba waxaysan doonaynba inay saalax iska fasaxdo maadaama xidigani uu kooxda number one uu yahay amaba hogaanka kooxda uu yahay ugu dambeyntiina al itihaad waxaa la leeyahay ay ka quusatay inay gacanta ku dhigta maxamed saalax kooxda reer sacuudi ayaana ciyaarta ayaana haatan waxaa la iskaga hareen babaaxsigii ay ugu jireen xiddiga lagu magacaabo maxamed saalax oo xulka qaranka masar iyo weliba kooxda kubadda cagta liverpool u ciyaara saalax ayaana haatan baaqi ku sii ahaan doona kooxda kubadda cagta ee liverpool jaillir markaan eegno xidiga kooxda kubada cagta manchester city kevin de debruun ayaa wuxuu door muhiima ku lahaa ayaa laleeyahay in manchester city ay gacanta ku dhigto ciyaaryahanka lagu magacaabo jeremy tuugu duuko ayaana manchester city sanadkan ay gacanta kusoo dhigtay kooxda kubada cagta man city ayaana qayb waxuu ka aaba xidigaani xidigihii ay suuqaani heleen tababaraha kooxdaasi beb guardiola ayaana xidigan gacanta ku dhigay kooxda renis ayayna kasoo qaateen difaacadayaashii tartanka champions leaga doorka uu dibruun ku lahaa heshiiska ayaa waxaa shaaca ka qaaday isla xidigan lagu magacaabo doku kaas oo sheegay in maaragta uu kusoo biiro kooxda manchester city oo gacan weyn ka geystay xidigan lagu magacaabo kevin dibruun duugu ayaan arrintan isagoo ka hadlaya waxuu yidhi de bruwn ayaa dowr muhiima ku lahaa kubiiristii aan u wareegay kooxda manchester city waan ogaa ayuu leeyahay inuu joogo wadahadal ayaanana dhex maray aniga iyo debruwn waxuuna igu qanciyeyba inaan ku soo biiro kooxda manchester city waqti xaadirkaana koox iiga haboon aysan jirin waana aqbalay ayuu leeyahay taasi haatanna waan ku faraxsanahay inaan u ciyaaro mid kamid a kooxaha ugu waaweyn ee manchester city city ayaana sanadkii lasoo dhaafay aad u cadareysay iyadoo ku guuleysatay afar koob saddex kamidana ee maaragtay aada u waaweynaayeen sida champions leaga brimer leaga f a kaabka iyo koobkii lagu magacaabayay subarka oo ka qaadeen kooxda kubadda cagta safilia afartaasi koob ayay gacanta ku dhigeen sanadkii lasoo dhaafay manchester city ayaana wacdaro dhigtay mar kale ayay sanadkan waxay doonayaanba in man city ay sii wadato wacdaraheeda iyo bandhigeeda cajiibka iyadoona haatan hogaanka u heeda horyaalka brimer liiga waa sanad kale iyo waqti kale ee doonaysaba inay wacdarayso manchester city haddaan eegno bawel merson ayaa wuxuu sheegayba amaba isbarbar dhigay xidigaha kooxaha ryaal waa kooxaha arsenal iyo weliba chelsea xidiga lagu magacaabo diglan rice iyo weliba kasaido labada xidigba waa laba xidig oo qadlaxa islamarkaana sanadkan ku cusub kooxaha ganaris iyo blues halyeygii hore arsenaal bawel merson ayaana wuxuu ka hadlay isbarbardhigga labadan xidig ka dhexeeya diglan rice iyo sidoo kale moses kasaido kooxda chelsea iyo sidoo kale arsenaal ayaana saxiixyada cusub waxay sameeyeen suuqyo xagaagani iyadoo labada xidig bay gacanta ku soo dhigeen labada xidigba afarta kulan ee maaragta horyaalka brimer leaga qayb ayay ku lahaayeen oo waa ay ciyaareen rees amaba diglan rice ayaa soo bandhigay qaab ciyaareed cajiiba waxaana uu dhaliyey goolkiisii ugu horeeyey ee arsenal kulankii ay ganaris iyo weliba manchester united isla ciyaareen oo ma united lagu soo ciqaabay garoonka lagu magacaabay maratis stadium oo ay ku ciyaarto kooxda kubadda cagta arsenaal dhinaca kale kaseedo oo lacag waali ay ka soo bixdo kooxda isla markaana ay santuuqa u jibiyeen ayaa isna wuxuu qayb ka ahayba kulamo u ciyaaray kooxdiisa buluwis kulamadaas uu dhaleeceen kula kulmay xidigaani iyadoo xitaa guuldarooyin kooxda soo gaartayba oo ka qayb qaatay xitaa rigooro uu kooxda ku keenay xidig lagu magacaabo kasayda merson ayaana wuxuu yidhi marka laisbarbar dhigayo kasayda iyo weliba res jemes waxaan si fudud dhihi karaaba xidig u ahaa xiddiga lagu magacaabo diglan rice waxaa si fudud u dhihi karaa howlaya diglan rice ayaa wuxuu yahay midka kooxdiisa guul kaarsiin kara islamarkaana natiijo u keeni kara diglan rice kulankii ay arsenal iyo man united wada ciyaareen ayuu wuxuu furtayba akoonkiisii goolasha ganaris isagoo goolkiisii ugu horeeyay dhaliyey halka kasaydo aan weli wax goolana uusan dhalin welise labada xidigba waa laba xidig oo ku cusub kooxahooda wax badan ayaa laga filayaa ayuu leeyahay baawel merson oo isbarbardhig ku sameeyay xidigaha sanadkan ku cusub kooxaha chelsea arsenal ee moses kasaido iyo weliba digland rice Khalifa ayaa waxauu magacaabay kooxda kaliya ee manchester city sanadkan kula tartami karta horyaalka brimer leaga naadiga man city ayaana sanadkii hore waxay sameydoo cadaro iyadoo tartanka ama horyaalka brimer leagaba ka gacan maroojisay arsenaal oo waqtigii ugu badnaa hogaanka brimer leaga heesay balse u awood sheegatay david silva ayaana waxauu sheegay inuu aaminsan yahayba in kaliya arsenaal ay tahay kooxda sanadkan awoodda u leh inay mar kale la tartanto naadiga Manchester City Man City ayaana waxay saddex sano xiriir qaatay tartanka amaba horyaalka Premier League sanadkana waxay u socotaaba sanadkeedii afaraad oo xiriir inay qaado horyaalka Premier League taasoo aan horey u sameyn wax kooxa rikoorkaas cusub ayaana rabtaa in Manchester City ay sanadkan sameyso kooxda kubadda cagta ee eh, Mikel Arteta uu hogaamiyey Arsenal ayaana waxay ahayd kooxda kaliya ee sanadka hore la tartanta horyaalka Premier League naadiga Manchester City haatan mar kale ayay waxay diyaar u tahayba inay mar kale la tartanto iyadoo kooxda Manchester City iyo Arsenal bay haatan yihiin labada kooxood ee ku tartamaya horyaalka Premier League Man City iyo sidoo kale kooxda lagu magacaabo Manchester City iyo weliba arsenaal xilli ciyaareedkii hore iyagoo ugu dambeyn shan dhibcood maaragta manchester city ee sanadkii hore ee kaga qaada arsenal horyaalka bermer liiga haddana sanadkan waxay u muuqataaba sanad kale oo ay labadan kooxood aad u tartamayaan arsenaal iyo sidoo kale manchester city iyadoo haatanba labadoodu ee kaalmaha ugu sareeya horyaalka bermer liiga ay isku haystaan arsenal ayaana haatan waa manchester city ayaana haatan waxay tahaba kooxda hogaanka u hayso horyaalka brimier liga ee dalkaasi ingiriiska arsenalna kama foga oo waxawaaye kaabiga ayay ku heesaa inay maaragta soo qabato oo haatan arsenal waxay haysataa toban dhibcood oo nadiifa ah. halka kooxda kubadda cagta mansitina ay haysato labaiyo toban dhibcood waxaana haatan u udhexeeyaba kooxaha tottenham liverpool westham arsenal waxay ku jirtaa booska shanaad tottenhamna waxay ku jirtaa booska koobaad ee horyaalka brimer leaga arsenalna sanadkan waxay u muuqataaba koox diyaar u ah inay mar kala tartanto isla islamarkaaba ay ka gacan maroojiso horyaalka brimer leaga kooxda kubadda cagta manchester city arsenal hadday sanadkan mar kale ku guuldareysato ama ku fashilanto horyaalka waxay noqon doontaaba sanad kaleo xiriira amaba inay maaragtay ku guuleysiga horyaalka brimer leaga ay muddo labaatan sano ah ay ka sii maqnaadaan hadday soo afgaraan sanadkan waa mid kaloo iyana xiiso wadato oo laga dhowrsugi doono tahay guud intaas ayaan kusoo gabagabeynayaa barnaamijkii ciyaaraha kenya inaad kala socoteen nabadgelyo